بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين قال المصنف رحمه الله تعالى فصل في تعليق الطلاق بالحمل والحيض وغيرهما فصل كان يحكو سابسيه طلاقي oo lagu xiro uurka iyo xaydka iyo wixii la halmaada callaqa idaa callaqa hadduu ku xidho alaaqii bixamlin uur fandur eeg in kaana hadduu jiro xamlun uur daahirun oo muuqda waqaca alaaqii waa u dhacayaa wailaa haddii kale oo uur muuqda uusan jirin fandur eeg in waladad hadday gabadhii ay dhasho liduuni sittati ashhurin lix bilood wax ka yar min atacliiqi laga bilaabay xilligii tacliiqi uu dhacay baana waxaa soo caddaanaysa wuquucuhu wuquucu alaaqi alaaqi inuu dhacay ow amase waladad way dhashay liakara wa ka badan min arbaci siniin afar sano wax ka badan bay dhashay laga bilaabay xilligii tacliiqa ow amase baynahumaa lixdii iyo afartii sano intii udhexaysay bay dhashay oo wawudi'at waana loo tegey tacliiqii kadib oo waamkana waxaa suuroobay xuduuuhu xuduuulamli uurkii inuu ku yimid ama uu ku dhashay bihi ay bilwai wadigaa loogu tegey inuu ku dhashayna waa suuragal falaa marka ayada ahaa alaaqii ma dhacayo wailaa haddii kale oo gabadhan aan loo teginba taaliiqii kadib ama loo tegey taaliiqii kadib laakiin ayna suuragal ahayn uurkii inuu wadigaa ka dhasho oo waxaaba u dhexaysay uurkii iyo dhalmadii wax lix bilood ka yar fal asaxu marka iyada ah waxaa muctamada wuquucuhu alaaqi inuu dhacayo wuxuu ku yidhi ninkii hadduu xaaskiisa uu dalaaqeedii furiinkeedii ku xidho uurka oo dhaho in kunti xaamilan haddii aad uur leedahay fa anti aaliqun waad furan tahay waan eegaynaa gabadhani hadday uur markaa leedahay uurkaasina uu muuqdo alaaqii sidaasuu ku dhacay isla kolkaaba maxaa yaele waa la helay haddii uur muuqdo uusan jirinna markaa alaaqu dhici mahaye waan eegaynaa gabadhaas haddii ay umusho wax ka yar lix bilood laga bilaabo xilligii tacliiqu uu dhacay hadday ku umusho waxaa soo caddaanaysa inuu alaaqi hee uu dhacay baa soo caddaanaysa markii uu yidhi in kunti xaamilan buu alaaqii ku dhacayaa gabadhan maxaa yeele uurkani wuu jiray waayo dee xilligii tacliiqa uu dalaaqa ku xidhay uurkeeda laga bilaabo ilaa intanay umushay waxaa ka soo wareegay wax lix bilood ka yar uurku waxa ugu yar waa lix bilood marka waxaa cad inay markaa uu lahaa in kunti xaamilan ay uur lahayd laakiin uurkaasi u ahaa uur yaroo qarsoon eh, waxaana noo muujiyey inuu uurku jiray umulitaankan ay umushay wax lix bilood ka yar waaya ilaan uurka ugu yaraan waa lix bilood iyo wixii ka sii badan waaya taasi waa taa haddii ay ku umusho afar sano wax ka badan taasina dalaaqi ma dhacayo sababtoo ah uurku markuu ugu badan yahay aarkiisu waa afar sano marka laga bilaabay xilligii tacliiqa ilaa intanay umushahday afar sano udhaxaysay iyo wax ka badan ama wax ka badan afar sano waxaa intaa muuqata inaysan gabadha markaa uur lahayn inay markaa uur ayn lahayn oo uurkani uu dib ka yimid waaya marka dalaaqi ma dhacayo hadday umusho inta udhaxaysa lix bilood iyo afar sanona isla markaa gabadha loo tegey tacliiqii kadib gabadha waa loo tegey macnaha waxay ku umuushay maalan toddoba bilood siddeed bilood sagaal bilood sanad iyo wixii la mid ah ayay ku umuushay laga bilaabay xilligii tacliiqa waaya isla markaa gabadhan loo tegey tacliiqi kadib uu u tegey ninkani waxaana suuragal ah uurkii inuu wadigaas tacliiqa ka dambeeyey uu ka dhashay taana dalaaqii ma dhacayo sababtoo ah waxaa suuragal ah inuu eh, xamligan uu dib ka yimid oo wadigan ka dambeeyey tacliiqa uu ku yimid waxaan isisxaabsanaynaa asalkii ahaa baqaau nikaax asalkaana waan isisxaabsanaynaa waxaana dhici kartaan leenahay uurkani inuusan xilligaa jirina uu yahay uur daari ah oo dib ka yimid oo ka dhashay wadigaas tacliiqa ka dambeeyey haddii laakiin wailaa wailaa markuu yidhi laba suura soo hoos gashay suurada koowaad waxaa weeye inuusan gabadhii uba teginba wixii tacliiqa ka dambeeyey maalintaa uu yidhi in kunti xaamilan fa anti aaliqun wixii ka dambeeyey oomaba teginba maa bayna sittati ashhur waa arbaca siniinna way ku dhashay de markaasi way iska caddahay inay uur lahayd markaas inan loomaba teginba wixii ka dambeeyey tacliiqaas marka inay uur lahayd ayaa iska cad suurada labaadna waxaa weeye ninkii wuu u tegey bacda tacliiq laakiin suuragal ma aha inuu xamligan ama weladkani uu ka dhashay wadigaas tacliiq ka dambeeyey maxaa yeelay inta u dhexaysa wadigaa iyo iyo dhalmadii waaba in ka yar lix bilood wax lix bilood ka yar ayaa u dhexaysa intuu wadigey iyo intani dhashay marka waxaa iska cad inuusan wadigan ka dhalanine uu ka dhashay wadi hore oo ka horreeyey tacliiqii oy markaa gabadha uur lahayd markii uu lahaa in kunti xaamilan faanti aaliq marka maslada suwartaa kala duwan bay leedahay wuxuu idhi callaqa idaa callaqa hadduu ku xidho dalaaqi bixamlin uur hadduu ku xidho oo uu dhaho maalan in kunti xaamilan haddaad uur leedahay imika fa anti aaliqun waad furan tahay fain kaana hadduu jiro xamlun uur daahirun oo muuqda waqaca alaaqi waa u dhacaya wailaa haddii kale uusan jirin uur muuqda fain waladat haddii ay dhasho ilmihii liduuni sittati ashhurin lix wax ka yar haday ku dhasho min atacliiqi tacliiqii laga bilaabo markii uu yidhi in kunti xaamilan fa anti aaliqun baana waxaa soo caddaanaysa wuquucuhu alaaqa dhicitaankiisaa soo caddaanaysa ow amase waladad way dhashay ilmihii liakara min arbaci siniin afar sano wax ka badan bay ku dhashay ow amase baynahumaa labadaa wax udhaxeeya ku dhashay oo ah lix bilood iyo afar sano inta udhaxaysay ku dhashay isla markaa wawudicat waana loo tegey wixii tacliiqi ka dembeeyey wa amkana waxaana suuroobaya xuduuuhu xuduuulxamli uurkii inuu ku soo darriye ku yimi bihi ay bilwadi wadigaas falaa markaana ma dhacayo alaaqi labadaa suuraba falaada marka wuxuu labadan suura ee u dambeeyey wailaa haddii kale oo labadaa suura midna aysan jirin oo gabadhan looba teginba taliqi wii ka dambeeyey ama loo tegey wii taliiq ka dambeeyey laakiin uurkii inuu waddigaa ka dhasho ayaan suuroobayn fala asaxu markaa waxaa muctamada wuquucuhu alaaqii inuu dhacayo waaya wain qaala hadduu dhaho in kunti haddii aad tahay xaamilan mid uurka ku sida bidakarin ilmo lab ah faطalqatan fa anti adigu aaliqun waad furan tahay dalqatan hal dalqad baad furan tahay ow amase qaala wuxuu in kunti xaamilan haddii aad uurka ku sido unaa gabadh haddaad uur ku sido ama dhadig fadalqatayni fa anti aaliqun waad furan tahay laba dalqadood fawladadhumaa labadoodii way dhashay labkiiiyo dhadigiiba waqaca waxaa dhacaya alaaun saddex dalqadood ayaa dhacaya ow amase qaala wuxuu yidhi in kaana xamluki uurkaagu haduu yahay dakaran lab faalqatan fa anti adigu aaliqun waad furan tahay dalqatan hal dalqad aw amase unhaa dhadig baa waxa wey uurkaaguu yahay fadalqatayn laba dalqabood baad ku furan fa waladatumaa dabeetana labadoodii way dhashay lam yaqac shay waxba ma dhacayo wuxuu idhi aad uur leedahay oo uurkaagu uu yahay dakar haddii aad uurka ku sido ilmo lab ah hal dalqad baad ku furan tahay buui haddii ilmo dhadig aad uur ku sidana laba dalqood baad ku furan tahay buui dabeetana labadoodiiba way dhashay lab iyo dhadigba way dhashay way mataanaysay gabadhii ama isku kol bay dhashay ama in yar bay kala dambeeyeen wax lix bilood ka yar bay kala dambeeyeen saddexdii dalqadoodba gabadhii way ku dhacayaan ilaan labadii shardiba waa la helay wuxuu yidhi haddii aad lab uur ku sidana dalqad baa kugu dhacaysa haddii aad dhadig ku sidana laba dalqadood marka saddex dalqadood bay noqonayaano waxa wey labkiina way dhashay dhadigiina way dhashay marka midna dalqad baa ku dhacaysa midna laba dalqadood saas marka saddex dalqadood ku buuxsamaya labadii shardiba waa la helay masaladan masalo waag buu dabeetana mualif ku xujisiiyey labadan suuro labada masalo xagga suurada way iska shabahaan oo suuradooda way isku egtahay laakiin xukunkoodu wuu kala duwan yahay oo waa maxay wuxuu idhi haddii uurkaagu uu yahay lab dalqad baad ku furantahay hadduu dhadig yahayna laba dalqadood labadoodii way dhashay waxba dhici mahayaan waxba hee dhici mahayaan bal hadda u fiirsa labada masale siday isku eg yihiin tan waxaa la yidhi waxba dhici mahayaan baa layidhi tii horena saddex dalqadood baa dhacaysaa la yidhi maxay ku kala duwan yihin hadaba labada masalo tan in kaana xamluki dakaran markuu yidhi macnaheeda waxaa weeye haddii waxaanaad sido uu yahay lab-un oo uurkaagu lab-un yahay dalqad baad ku furantahay hadduu uurkaagu oo dhan uu dhadig yahayna labaad ku furantahy dabeetana midna ma noqonin uurkeedii lab keliyaana ma noqonin dhadig keliyaana ma noqonin labadoodii oo wada jiruu noqday haddaba uu ka duwanaaday shardigiisi walidaalika waxaan lam yaqac shay tii horena sidaa ma ahayn in kunti xaamilan buu yidhi in kunti xaamilan haddaad uurka ku sido bidakarin lab marka muusan ku koobin inuu lab keliya ay sido haddaad lab sido dalqad baad ku furantay bu haddaad laba eh, dhadig sidana labaad ku furantay buui saa darteed maadaama labadii ay wada dhashay saddex dalqadood baa ku dhacay tii hore tanna maadaama uu yidhi hadduu uurkaagii oo dhan uu lab yahay dalqad baad ku furantahay hadduu dhadig yahayna laba dalqadood baad ku furan tahay labadiiba waa la waaye oo labadii way siday markaa waxa weeye waxba dhic maayaan marka waa laba masalo oo isku eg lakiin xukunkoodu kala duwan yahay ka warran hadday miduna dhasho mid hadday dhasho markaa midkay dhashay dalqadii lagu xidhay baa dhacaysa hadday lab ay dhasho labada masaleba taa way ka siman yihin hadday lab keli ay dhasho hal dalqad baa ku dhacaysa hadday dhadeg keli ay dhasho laba dalqood baa ku dhacaysa taa way ka siman yihin labada masalo aw qaala wuxuu in waladti hadii aad umusho fa anti aaliqun waad furan tahay buui fa waladad dabeetana way umushay inayni laba ilmood bay umushay murataban oo kala dembeeyey aluqad waxay ku furmaysaa bilawal ilmaha hore ayay ku furmaysaa wanqadat ciddatu icdadeedana waxay ku dhammaanaysaa biaani ilmaha labaad waaya wuxuu ku yidhi xaaskiisi wuxuu ku yidhi haddii aad umusho waad iga furanta dabeetana laba ilmood oo mataano ah ayay dhashay oo kala dambeeyey ilmihii hore hal darqad baa kaga dhacaysa marka ilmihii hore umusho way furmaysaa maxaa yl sifadii uu ku xidhay baa la helay oo inwalad inwaladti haddaad dhasho faanti taarikh somu dheh gabadhani way umushay saa darteed sifadii waa la helay saasay ku furmaysaa ilmihii labaad markay umushayna ciddadii baa ka dhammaatay ilan taa ilmihii horena way ku furantay maadaama ay furantay ciddadii baa u bilaami lahayd soo maha marka maadaama xaamil tahay ilmo kale uurkeeda ku jiro ilmihii kale e, mataanaha markay umusho ayay ciddadii ka dhammaatay ciddadii saas kaga dhammaatay ilmaha labaad dalaaq u dhici maayo wuxuu noqonayaa e, ciddadii ay ka dhammaatay ay ka farxalatay wuxuu idhi aw amase qaala wuxuu hi waladti haddii aad dhasho fa anta adigu aaliqun waad furantay fawladad waxay dhashay inayn laba ilmood murataban oo kala dambeeye dalqad waxay ku furmaysaa bilalwel ilmihii hore ayay ku furmaysaa wanqadat ciddatu ciddadeeda way ku dhammaanaysaa biaani ilmihii labaad wain qaala hadduu dhaho kullamaa waladti mar walbo aad dhasho fa anti daaliqun waad furantay buui fawaladad dabeetana way dhashay alaaatan saddex ilmood min xamlin oo hal uur xaggii ka ahaaday waqaca alaaqii wuxuu ku dhacay waqaca waxaa ku dhacaya bilawaleyni labada hore dalqataani laba dalqadood baa ku dhacaya wanqadat ciddadiina waxay ku dhammaanaysaa biaalii kii saddexaad walaa yaqacu ku dhici maayo bihi ay biaalii kii saddexaad aaliatun dalqad saddexaad cala saxiixi muctamad haddaan qabano wuxuu ku yidhi haddii uu xaaskiisa ku dhaho mar walbo aad dhasho waad iga furanta kullamaa waxayna soo dhaaftay inay keenaysa maxay takraar waay dabeetana gabadhani waxay umushay saddex ilmood oo hal uur ku siday saddex ilmood hal uur ku siday ayay umushay murataban wayna kala dambeeyeen saddexdoodii labadii hore waxaa ku dhacaya laba dalqabood maadaama kelimad kullama ay keenaysa he takraar hore way dhashay way ku furmaysaa kii labaad bay dhashay way ku furmaysaa ka saddexaad laftirkiisa way ku furmi lahayde laakiin waxaa isqabtay he ciddadii iyo he alaaqii marka mudnaanta waxaan siinay ciddadii markaa suuragal maaha inay kuna furanto ciddadii inay ku dhammaato ilmaha saddexaad saa darteed ilmaha saddexaad waxaan leenahay alaaq saddexaad ku dhici mahaye ee ciddadeediibay ku baxaysa oo way ku cidda baxaysaa ilmaha saddexaad waayahay maxaa yeeley ilmaha saddexaad ciddadii baa ku go'aysa marka dalaaq ma haleeli karo waxay la mid tahay bay dhaheen culimmadu sida inuu dhahoo kale haddii aan ku furo waad furanta dabeetana gabadh kheyr madkuulo ah gabadh kheyr mawduuca ah uusan u tegin hadda ka hor oonu la aqalgelin ayaa wuxuu ku yidhi haddii aan ku furo waad furanta soo ma artid yacani dalaaq buu dalaaq ku xidhay dabeetana wuxuu yidhi anti daaliq waad furanta dalqada munajiska uma ku dhacaysay gabadhaas maxaa yeelay dalqada munajiska mar ku dhacday baain bay noqotay tii kale oo ku xidhan ma dhacayso tan waa saas oo kale waad fahanti soo ma marka gabadhan way ciddo baxaysaa iminka ilmihii u dambeeyey caloosheeda faaruq noqonaysa ilmihii u dambeeyey baa caloosheeda ka soo baxaya marka ilmaha ay ku ciddo baxayso ma sababaya ma keenayo alaaq saddexaad waa ti hadda idin sheegaya oo kale idin lahaa masalo weeg baa inoo imaan doonta markii uu yidhi haddii aad ilmo dhasho waad furmaysaa dabeetna laba ilmood bay ilmaha hore ayay he ku furmaysaa baan idhi ilmaha labaadna ku cidda baxaysaa kanna waa saas kale walow qaala hadduu ku dhaho liarbacin afar dumaroo uu qabo kullamaa waladat mar waloo dhasho waaxidatun mid fa sawaaxibuhaa saaxiibbayaasheed dawaaliqu way furan fawaladna way wada dhaleen macan wada jir bay u dhaleen taluqna way wada furmayaan alaaan alaaan saddex saddex bay ku furmayaan aw amase waladna way dhaleen murataban si tartiibsan bay u kala dhaleenoo way kala dembeeyeen taluqati raabicatu tii afraad baa ku furmaysa alaaan saddex wakadaa waxaa la mid ah aluulaa tii hore in baqiyat waa hadday hadho ciddatuhaa ciddadeedii wahaaniyatu tii labaadna waxay ku furmaysaa dalqatan hal dalqad wahaaliatu ta saddexaadna dalqatayni laba dalqadood bay ku furmaysaa wanqadat ciddatuhumaa labadan ciddadoodu waxay ku dhammaanaysaa biwilaadatihimaa dhalmadooda ay dhalayaan wa qiila waxaa la yidhi laa tatluqu ma furmayso aluulaa midda hore wa waxaa furmaysa albaaqiyaatu kuwa soo hadhay intooda kale dalqatan dalqatan dalqa dalqad bay ku furmayaan waaya wuxuu nin afar dumara qabay oo afartuba ay uur leeyihiin ayaa wuxuu ku yidhi kullamaa waladat waaxidatun mar walboo midi ay umusho oo idinka idin ka mid ah way furan yihin yacnii dumarkii kale way furan yihin waaya dabeetana afartiiba way wada umuleen mar wada umuleen afartuba saddex saddex dalqadood baa ku dhacaysa mid walba waxaa ku dhacaysa saddex dalqadood oo saddexdii dumaree kale ee lala qabee daraadka ahaa markay umuleen ayaa mid walba hal dalqad baa kaga dhacaysa mid kasta hal dalad baa kaga dhacaysa markaa saddex maadayma yihiin saddex dalqadood baa mid kasta ku dhacaysa waad fahatay soo ma ila wuxuu yihi kulamaa waladat kulamaa buu ku xidhay kulamaa waladat waaxidaة min kun fasawaaxibuhaa طawaaliq buu yihi marka markay mid kasta umusho wilaadadeeda hadday wada umulaan afartoodu mid walba wilaadadeeda loo xisaabin maayo alaaq ku noqon maayo nafteeda alaaq kaga soo noqon maayo laakiin saaxiibadeed mid kasta markay umusho hal dalad baa kaga dhacaysa marka saddex dalqadood baa sidaa gabadhii ku dhacaysa afartoodii marka way furmayaan saddex dalqadood bayna ku furmayaan kullamaa baa keenaysaa takraarkii waaya waa taa waa hadday isku mar ay dhalaan haddii ay kala dambeeyaan ka waran ooy midi umusho kadibna mid kale umusho kadibna mid kale umusho si ay u kala dambeeyaan wuxuu ku yidhi taa tafsiil baa ku jira isku xugum ma qaadanayaan ta afraad tii u dambaysay afraad ayada waxaa ku dhacaysa saddex dalqadood ta koobaadna kadaalika saddex dalqadood baa ku dhacaysa waaya ta afraad waxay saddex dalqadood ugu dhacaysaa maxaa yeeley ayada waa laga horreeyey soo maha saddexdii kalea ka horreeyey ayadoo weli xaas ah tii u horraysaa dhashay dalqad baa kaga dhacday tii labaad baa dhashay dalqad baa kaga dhacday sababteeda tii saddexaad baa umushay dalqad baa kaga dhacday kadib ayada umushay waaya marka ciddadeedu waxay ku dhammaanaysaa biwilaadatiha markay umusho iyadoo saddex dalqood ku dhar ayaa markay umusho ciddadeeda eh, dhammaanaysa o ka ciddobaxaysaa waaya ta koowaadna waa la midoo ayadna saddex dalqadood ayaa kaga soo dhacaya saaxiibadeedii saddexda ahaa markay umulaan waaya waa haddii laakiin ciddadeedu weli baaqit hadday weli ciddadeedu baaqit maalan saaxiibadeed yani eh, ilaa iyadu yani eh, way umusha horey umusha marka waxay ku cidirsanaysaa aqraa soo maaha marka inteeda aqraada aysan ka dhammaanin waa inay saaxiibadeed he ay umulaan saddexdooda hadday umulaan waxa weeye markaa saddex dalqood baa ku dhacaysa iyadoo weli ciddadeeda baaqi ah illa waxaan idhi gabadha rajciyada ah ee eh, alaaq uu haleelaya ta koobaad ayay ku furmaysaa dabeetana ciddadii waa u bilaamaysa tii labaad baa umulaysa haddana iyadoo ciddadii ku jirta ti dalqadii labaad baa ku dhacaysa tii saddexaad baa haddana umulaysa waxa weeyaan dalqadii saddexaad baa ku dhacaysa intay ku jirto waxawey ciddadii waa halkanuu maalifku leeyahay in baqiyat ciddatuha maadaama iyadu ka horraysay kuwii kale ta labaad waxaa ku dhacaysa hal dalqad ayaa ku dhacaysa oo halka dalqad maxay u dhacaysaa halka dalqad ta labaad iyo ta saddexaadba midna dalqad baa ku dhacaysa midna laba dalqadood ta labaadna hal dalqad baa ku dhacaysa ta saddexaadna laba dalqadood baa ku dhacaysa ciddadooduna waxay ku dhammaanaysaa marka he ay umulaan oo ta ta labaad waxay hal dalqado u dhacaysaa tii koowaad ee ka horraysay markay umusho ayay hal dalqad kaga dhacaysaa waadfaan soo ma kadib markay umushana waaba ciddo baxday marka ta saddexaad iyo ta afaraad waxba haleeli mayse maxaa le waaba ciddo baxday baa already ta saddexaadna laba dalqood ba ku dhacaysa waa labadii ka horreeyey tii koobaad iyo tii labaad markay umulaan ayaa min hal dalqad kaga dhacaysa laba dalqood ba saa ku dhacaysa markay umushana way ciddo baxday tii afaraad markay dhasho iyadoo hee ciddadii ka baxday ayay dalqadii saddexaad imaanaysa walidalik maba haleelaysaba ilaan saaxiiba umaahe markaas tii saddexaad baa umusha tii labaad baa waxa weeye furantay wahaakada may marka ayadu umushay cafwan marka ayadu umushay saddexdoodii min dalqad ba ku dhacay soo ma saa darteed ayaduna mayna furmin la soco ayadu waay sugaysaa ti labaad inay umusho saa darteed wax suxba oo ka dhaxaysaba ma jirtuu leeyahy qowlka ayaguna waxay noqdeen hayra zawjaad ayadna weli waa zawjo saa darteed talabaad markay umusho dalqadyada kudhici mayso maxaa yeele wax suxba oo ka dhexaysa ma jirtuu leeyahy lakiin qolkan maxaan kaga jawaabaynaa gabadha rajciyadahee waa fii xukmi azawja fii xukmi zawja weyaan wuxuu idhi walow qaala hadduu ku dhaho liarbacin afar dumar oo uu qabo kullamaa waladat mar walbay umusho waaxidatun mid fa sawaaxibuhaa saaxiibbadeed dawaaliqu way furan yihiin fawaladna ay mar wada umulaan macan daluqna way wada furmayaan alaaan alaaan saddex saddex bay ku furmayaan awmase murattaban ayagoo kala dambeeyay umuleen mid baa umushay ti labaad ba umushay ti saddeaad ba umushay haakada taluqat araabicatu ti afraad baa yaa furmaysa alaaan saddex bay ku furmaysaa wakadaa saasu kale aluulaa tii koobaadna idna saddex bay ku furmaysaa in baqiyat waase goorma koobaad markay saddex ku furmayso in baqiyat hadday baaqi tahay ciddatuha ciddadeedi weli ay harsantahay ciddada ayna ka bixin hadday ciddada ka baxday laakiin dee waxa weeye dalqadii ka dambaysay ciddada ma soo haleelayso waaaniyatu tii labaadna waxay ku furmaysaa dalqatan hal dalqadoo keliya waathaaliatu saddexaadna waxay ku furmaysaa dalqatayn laba dalqad wanqadat way ku dhammaanaysaa ciddatuhumaa labadan dambe ee aaniyada iyo aaliaduba ciddadooda waxay ku dhammaanaysaa biwilaadatihimaa umushay umulayaan markay umulaan ee waxa way dhalaan ayay ciddadooda ku dhammaanaysaa wa qiila waxaa la yidhi laa taطluqu اluulaa ta hore mama furmaysaba gebi ahaan wa taطluqu اlbaaqiyaatu kuwa soo hadhayna waxay ku furmayaan dalqatan dalqatan hal hal dalqad bay ku furmayaan walad hadday dhalaan intaani laba dumarkii ka ah, afarta ahaa macan wada jir u dhaleen uma dabeetana intaani laba kalo oo ku xigay baa dhalay macan wada jir aluqat way furmayaan aluulayaani labadii hore alaaan alaaan saddex saddex bay ku furmayaan wa qiila waxaa lidi dalqatan hal dalqad ayay ku furmayaan walukhrayaani labada dambana dalqatayni dalqatayni laba laba dalqood ku furmayaan waaya masaladan waxay daba socotaa tii horo wuxuu ku yidhi afartii dumarkaa uu yidhi mar waloo mid idinka idinka mida ay dhasho saaxiibadeed waxa weeye way furan yihiin haddii israacaan mar labana ay mar israacaan labaa mar wada dhalay haddana labadii kalea mar wada dhalay taa waan eegaynaa hadday laba ay mar wada dhalaan kadibna laba ay mar wada dhalaan labadii hore waxay ku furmayaan min saddex dalqadood ayay ku furmayaan oo waa maxay mid kasta saaxiibteed tii ay dee isku mar umuleen dalqad baa kaga dhacaysa labada kalena waa labadii ka dambeeyey taasi waa waadix waxayna ku cidtirsanayaan marka aqraa ilan horey ayagaa horreeye aqraa bay ku cidtirsanayan qur'igi labada dambana dalqatayni dalqatayni ayay ku furmayaan laba dalqadood mid kasta laba dalqadood oo labada dalqadood waa maxay waa labadii ka horreeyey ayaa laba dalqadood kaga dhacayaan markay umulaan laakiin mid kasta saaxiibteeda isla umuleen isku mar umuleen wax dalqadoo kaga dhacaya ma jiro maxaa yeelay isku mar bay umuleen wilaadadooda ku ciddabaxayaan labada dhinac wilaadadooda ku ciddabaxayaan saas darteed dalaaqii iyo ciddadii ma kulmayaan kaa horey usoo tilmaamay iil baa wuuu leeyahay agga dhexe soo galay oo qaybta hore haysta wuxuu leeyahay daluqat kullu minhumaa dalqatan labada hore saddex ku furmahayaane min hal dalqad bay ku furmayaan qiilkani waa qiilkii hore tan uu daba socdaa oo wuxuu leeyahay wilaayada rafiiq yani gabadhan ay isla umuleen ayay hal dalqad kaga dhacaysa ay labadan dambe dalqad kaga dhici mahayaan maxaa yeelay dee soxooba kama dhexayso oo zawjiyadii bayna wadaagin saasuu leeyahay waa qiilkii hore laakiin tan maadaama isku mar umuleen dee awjiya isla ahayn isku marna awjiyadi ba ka baxayaan saa darteed wuxuu leeyahy hal dalqad baa kaga dhacaysa saasuu leeyahay wa tusadaqu waa loogu rumaynayaa gabadhi biyamiiniha wallaahideeda fii xaydaha xaydkeeda idaa callaqahu alaaqii hadduu ku xidho bihi ay bilxayda xaydkii laa fii wilaadatiha dhalmadeeda laakiin lagu rumayn mahaya dhaarteeda i muctamd haddaan qabano walaa tusadaqu lagu rumayn maayo fiihi ay filxayd xaydkii fii tacliiqi alaaqi hayrihaa hayrkeed alaaqeeda oo la tacliiqiyo lagu rumayn maayo nin baa xaaskiisa ku yidhi haddii aad eh, xaydo waad furanta idaa xidti fa anti aaliq bui haddii aad xaydo oo xayd kugu dhaco waad iga furan tahay buui dabeetana gabadhi waxay tidhi xayd baa igu dhacay isagana uu inkara wuxuu yihi been baad sheegaysaa xayd kuguma dhicin waxaad doonaysaa inaad eh, furanto oo waxaanaad sheeganaysa waxba kama jiraan ayadna waxay leedaha waa xayd bay gu dhacay marka midkeen u rumaynaynaa ayadaan u rumaynaynaa biyamiiniha waan dhaarinaynaa hadday dhaarato waxa weeye saasay ku furan tahay maxaa yeelay waa suuragal inay xayd tahay midda kale ayadaa nafteeda ka og he ninka ayadaa ka og waayahay xukumkana ma aha xukum cid kale laga ogaan karo ayadan baa ogaan karta waa kuu ilah yihi wa tacaala walaa yaxilu lahuna an yaktumna maa khalaqa allahu fii arxaamihim marka dumarku waa musta'manaat waxaa lagu aaminay wax raximkooda ku jira oo waxa weeye wixii ciddadeeda ku dhammaanaysa xaydkii iyo duhrigii iyo wilaayadii waxaaso dhan waaya waa haddii beeniyo weyaan laakiin haddii u rumeeyo waa runta xayd baa kugu dhacay dee dhaarba looma baahno haddii laakiin uu aydkii hadduu ku idho alaaqii wilaadadeeda u dhaho idaa waladti haddii aad dhasho fa anti aaliq dabeetna waay tii waan dhalay waan umulay bay tii asagana wuu beeneeyey markaa dhaarteeda lagu rumayn mahaye markhaatiya caddayn baa loo baahanya sababtoo ah wilaadada markhaati baa loo keeni karaa xaydkoo kale ma aha xaydka markhaati looma keeni karo laakiin wilaadadii markhaati bay gabadhii u keeni kartaa saas darteed waaa leeyahay gabadhii markhaati keen inaad umusho waaya haddaba waa la kala qaaday fuqadii way kala qaadeen wixii gabadhii iyadoo xaggeeda mooyaan meel kale laga ogaan karin oo xaydkii ah dhaarteeda lagu rumaynayaa wixii laakiin cid kale ee la ogaan karto sida wilaayadii waxa wey laga yeeli mahaye warkeede markhaati baa laga dalbanaya labada masale waa haddii xaydkii ama wilaayadii uu ku xidhan maxay alaaq labada masale waa taas wey waaya haddii laakiin xaydkeeda uu ku xidho alaaqa kayrkeed maalan wuxuu idhi inxiti haddii aad xaydo fadaratuki dangaladaadu aaliqun gabadha aan kula qabo ayaa furan bu yidhi haddii xaydku kuu dhaco markaad sooma aragtid tii hore bay ka duwan tahayo gabadha xaydkeeda wuxuu ku xidhay dalaaqa kayrkeed tii horena waxay ahayd dalaaqeedu ku xidhay xaydkeeda tanna gabadh kale dalaaqeed ayuu xaydkeedii ku xidhay oo wuxuu idhi idaa xiti haddaad xaydo fadaratuki aaliqun markan ayada ah la dhaarin mahayo hadday dhahdo xayd baa igu yimid laga yeeli maayo maxaa yeele waxaa lagu tuunsan yahay gabadhii markaa inay hee rabto inay gabadha meesha ka saarto oo dangaladeeda ay furanto waaya asagaa la dhaarinaya markan isaga asagaa la leeyahay dhaaro gabadhan inaysan xayd lahayn hadduu dhaarto saasay eh, eh, waxaa weye gabadhi ayna ku furmayn wuxuu ihi watusadaqu gabadhi waa lagu rumaynaya biyamiiniha wallaahideeda fii xayda xaydkeeda callaqahu hadduu dalaaq uu ku xidho bihi bilxayda xaydkii laa fii wilaadati hadalmadeeda laakiin lagu rumayn mahayo haddii uu dalaaqi uu ku xidho hadday dhahdo waan umulay laga yeeli maayo ilaa ay markhaati keento walaa tusadaqu lagu rumayn mahayo fiihi fi lxaydo xaydkii fii tacliiqi alaaqi hayriha hayrkeed dalaaqeeda in lagu xidhay xaydkeedii markaa iyada xaydkeedii lagu rumayn mahayo dhaarteeda wuxuu yidhi walow qaala haddii uu dhaho inxidtumaa haddii aad xaydaan labadiinnu oo wada jir aad u xaydaan fa antumaa aaliqataani labadiina waad furantihiin fazacamaataahu dabeetana caadadii bay sheegteen wakadabahumaa asna waa uu beeniyey labadoodiiba sudiqa waxaa loogu rumaynayaa biyamiinihi dhaartiisa walaa yaqacu mana dhacayo alaaqii midna ku dhici maayo wain kadaba hadduu beeniyo waaxidatan mid aluqa taa unbaa furmaysa faqad oo keliya wuxuu ku yidhi nin baa laba dumar uu qabay ayaa wuxuu ku yidhi haddii aad xaydaan macnaa caadadii haddaydi ka timaaddo labadiinnaba oo labadiinnaba caadadii ka wada timaaddo wada jir waad furantihiin buuhi dabeetana xaydkii bay sheegteen oo waxay dhaheen caadadii waynagu dhacday asna wuu beeniyey horta intaanu beeninin qowlkaas intayna sheegin meesha waxaa ku jirta haddii uu u rumeeyo oo dhowr run baad sheegaysaa inay furmayaan waay haddii laakiin uu beeniyo u dhaho been baad sheegaysaano marka horeba waxaad doonayseen eh, inaad guurka ka baxsataan oo waxaanaad sheegaysaanna maba jiro markaa eh, asagaa la dhaarinaya oo dhaartiisa ayaa loogu rumaynayaa oo waxaa leeyahay ku dhaaro inaadan ogeyn dumarkani inay caadadii ku dhacday haddii markaa uu ku dhaarto dhaartiisaa loogu rumaynaya alaaqiina ma dhacayo maxaa yeele waxaa asal ah xaydkii inuusan dhicin waxaana asal ah nikaaxii inuu baaqi yahay labadaa asal baan haddaba ictimaadaynaa laakiin waa haddii ayna labadaa dumarka ah markhaati ayna keenin hadday markhaati keenaan oo mid kasta ay markhaati u keento caadadeedii markaa alaaqii uu dhacaya waxaa la rabaa in labada xaydba ama labada caadaba ay mar yaani isu yimaadaan oo macnaha wada jiraan waad fahamtay soo maaha gooni gooni ma aha waaya marka masaladan maxay kaga duwan tahay masaladii hore aan usoo sheegnay ahayd watusadaqu biyamiiniha fii xaydiha idaa callaqahu bihi uu yidhi mualifku haddii hal gabadh uu ku dhaho hadday caadada kugu dhacdo waad furanta dabeetana ay sheegato inay caadadii ku dhacday waxaan horey usoo tilmaannay in eh, la dhaarinayo eh, hadday eh, sheegato xaydkii hadday ku dhaaratana dhaarteeda lagu rumaynayo halkanna waxaan idhi asagaa dhaartiisa lagu rumaynayaa taasi waxay ahayd caadadeeda hal dumar ah hal qofoo dumara caadadeeda bay oo mid kale maynan ku xidhnayn ayadana nafteeda cid kasta uga xogaalsan ninka iyo cid kastaba ayada uga xogaalsan saas darteed dhaartida lagu rumaynayaabaan idhi laakiin mas'aladan way ka duwan tahayoo wuxuu idhi labadiinnuba hadday caadadeedu ku dhacdo oo wadajiraydu ku dhacdo waad furan tihiin buudi marka mid haddii aan dhaarinno tii kale waxaa weeye laguma rumaynay dhaarteeda wayfan soo maha yacni dhaartu waa xuja qaasira oo tii kale uma tallaabayso waa xuja qaasira markaa wada jirkaas wax sugaya ma jiro walidaalika baan idhi asaga ayaa hee dhaaranaya markanoo asaga haddii uu ku dhaarto waxa wey dhaartiisaa loogu rumaynayaa maxaa labadooda waxaa la rabaa caadadooda inay wada jirto dee taana ma sugi karaan labadooda mid kasta nafteeda way sugi kartaa laakiin tii kale uma sugi karto tii kale lagu rumayn mahayo dhaarteeda waaya maxaa yeele yemiintu ama dhaartu waa xujo qaasir ah saas darteed dalaaqii ma dhacayo asaga haddii uu ku dhaarto in uusan ogayn labadan dumarkaa inay caadadii ku dhacday haddii uu mid beeniye bal ka war midna uu u rumeeyo mid wuxuu ihi run baad sheegtay midna wuxuu ihi been baad sheegtay oo marka horbaad waa degdegaysa waaya tii uu beeniyey ayay dalqadii ku dhacaysaa haddii taasi ay dhaarato ay ku dhaarato inay xaydday maxaa yaele xaydkeedu wuxuu ku sugnaaday markaa dhaarteeda innaga aqli ahaan waxaynu u soo degdegi lahayd tii uu u rumeeyehee inay furmayso sooma tii uu u ma furmayso tii uu beeniyena hee way furmaysaa sababtu waa maxay maxaa yeelay tan uu beeniyey waxaa weeye waa la dhaarinayaa mar haddii ay dhaaratana dhaarteedii ayuu xaydkeedii ku sugnaanayaa tii kalena inay xayd qabto asagaaba u rumeeyo markaa oo taas uma baahnaba in si kale loo sugo saas darteed asagu maadaama u rumeyay xaydkeeda wuu sugnaaday tanna asagaa beeniye soo maaha markaa ayado waa la dhaarin haday ku dhaarto inay ayd qabto saasay ku furmaysaa waa soma laakiin taa uu u rumeeyey dhaarteedii ma saamaynayso daradaas yani taa dangaladeeda ay lala qabo waxaa weeye dhaarteeda iyadun bay anfacaysa iyadoo ma soo tallaabayso saan hore usoo tilmaannay dhaartu waa xujo qaasir ah sida markhaati oo kale maaha marka dhaartii ma saamaynayso gabadhaa kale oma ugmayso mana saamaynayso waaya walow qaala haddii uu dhaho in haddii aw amase idaa aw mataa waa isku wada macno dallaqtuki aan ku furo fa anta adigu aaliqun waad furan tahay qablahu alaaqa hortii alaaan saddex baad furantay faallaqaa dabeetana wuu furay waqaca waxaa dhacaya almunajisu alaaqii la gooyo faqad oo keliya waqiila waxaa lhi alaaan saddex baa dhacaysa waqiila waxaa la yidhi laa shaya waxba dhici maayaan waaya masaladan waxaa la yidhahdaa almas'ala addawriya waxaa kaloo caan ku tahay almas'ala asurayjiya maxaa yeele waxaa loo nisbeeyaa ibnu surayj ee a'immada madhabka ka mid ahaa nin baa xaaskiisa wuxuu ku yidhi haddii aan ku furo intaana ku furin ka hor saddex baad igaga furantay dabeetana wuu furay hal dalqad ba ku furay haddaba meesha waxaa noo yaala alaaq munajaz oo la gooye oo hal dalqad ah iyo alaaq mucallaq oo kaa ku xidhan munajaska ah oo ka horeeya weliba oo saddexa ah. dalqad munajaza iyo saddex dalqadood oo dalqada munajaska lagu xidhay ayaa meeshii noo yaala saddex qowlba haddaba masalada ku jirta qowlka koobaad wuxuu leeyahay dalqadaa munajaska unbaa dhacaysa dalqadaa munajaska ah ayuunbaa dhacaysa saddex dalqadood mucallaqa ma dhacayaan sababtoo ah saddexan dalqadood ee mucallaqa hadday dhici lahaayeen dalqadan munajaska maysan dhacdeen sababtoo ah waxay dheeraad ka tahay maxay saddexda dalqadood bay dheeraad ka tahay ninkeena saddex dalqadood wax ka badan ma milkiyo soo darteed dalqadii munajaska dhicin ayaa meesha ka laasimilay dalqadii munajaska ahayd haddayna dhicinna saddexdii mucallaq ahaa ayaguna dhici mahayaan saddexda mucallaqa waxay ku xidhan yihiin dalqadan munajaska waa kii yidhi idaa allaqtuki buuhi aan ku furo fa anti aaliqun qablahu alaa marka saddexan dalqadooda mucallaqa aslanba waxay ku xidhan yihiin dalqadan munajaska marka dalqadii munajaska haddaysan dhicin saddexda dalqabooda mucalaqa ahana dhici mahayaan marka meesha in waxba dhicin ayaa ka laasimaysa oo wixii hirig isku noqdo isku xidhmo kaasna dawr baa la yidhahdaa dawr dawrka tacriifkiisu waxaa weeye tawaqufu shay calaa maa yatawaqafu calayh shayga inuu ku istaagnaado waxa asaga ku taagan shay inuu ku taagnaado shay kaloo asaga ku taagan ama shay inuu ku xidhnaado shay asaga ku xidhan oo markaa shayga labadii shay isla wareegtaan kaasaa dawr la yidhahda dawrkuna waa baatil bay dhahdaan culimmadu waaya marka maadaama labadii alaaq kii mucalaqa kii munajaska ayna wada dhici karin midun hadduu dhacayo kan munajaska ha noqdo midun hadduu dhacayo kan munajaska ha noqdo maxaa yeelay asagaa ka mudan kaa mucalaqa ah oo muxuu kaga mudan yahay maxaa yeel uu ka xoog badan yahay isagaa aqwa isagaa ka xoog badan kan mucalaqa ah ayaa u baahan kan munajaska ah si u dhaco laakiin kan munajaska uma baahan si u dhaco kan hee mucalaqa asaga lagumaba xidhin ka madax bannaaya saa darteed dalqadda munajiska dhacaysa saddex dalqadood ee ka horreeyena dhici maaya qawli waa kaas qowlka labaad wuxuu leeyahay maya alaaun saddex dalqadood baa dhacaysa saddex dalqadood maxay yihiin marka saddex dalqadood waxa weeyaan buu leeyahay dalqadan munajaska ah iyo saddexda dalqadoodee lagu xidhay waxa weeye dalqadan laba ka mid a ah. markaa dalqadan laba ku soo dar oo saddexdii mucalaqa ka mid ah ku buux saddex dalqoosaa ugu dhacaan dalqadda kale ee dheeraadka ee mucalaq ahana inaga tuur maxaa yeele saddexdii bay ka badantay marka qowlkan meel dhexdhexaada ah ayuu rabaa inuu meeshii ku socodsiiyo mucalaqiina waxbuu ka soo qaatay munajiskiina wuu qaatay mucalaqiina wixii ka socon kale ayuu ka soo qaatay waaya qowllo waa kaas qowlka saddexaad ayaa cajiiba wuxuu leeyahay waxba dhici maayaan maxaa yeeley meeshan dowr baa ka laasimay sidaa darteed wax dhacaya ma jiro munajisna dhici mahayo daladii munajiskaa saddex dalqadood ku xidhaana dhici maayaan maxaa yeele munajisku hadduu dhici lahaa mucallaqii oo saddexa ka horrayn lahaa mucallaqii saddex hadduu ka horrayn lahaana munajisku maba dhaceeno maxaa yele zaa'id buu noqon lahaa hadduuna munajiskii uusan dhicinna mucallaqii ma dhacayo maxaa yeele wuxuu ku xidhan yahay munajiskii ku xidhan yahay waaya qowlkan dambe ee inuusan dhacaynin ah ayaa ibnu suraj horta mashhuurka ah qowlkaa dambe ayuu ibnu suraj ku caanbaxay inuu yidhi kan kalena waa laga wariyey ee hore kaa hore ah inay dabqadda munajis ka dhacayso kaana waa laga wariyey maadaama markaa labada qowlba ibnu suraj laga wariyey asxaabu shaafici tiraab ayaa ku dhacay masaladan way isku maan dhaafeen aqwaal kala duwan ayay ka sheegeen masaladii waaya midda kale alimaam shaafici waxaa loo nisbeeyaa in waaya inuu qowlka dambe ee laa shay ah inuu ku tegay ayaa loo nasbeeyaa alimaam subkina kitaab buu ka qoray oo ugu nusraynaya qowlka inu waba dhacaynin laba kitaab buu ka qoray dabeetana uu ka noqday laba kitaab intuu ka alifay yuu haddana ka laabtay meesha waxaad garanaysaa inay masale aad u culusta dabeetana marka dambe wuxuu u nisriyey qowlka dhahaya saddex baa dhacaysa arooyaanina wuxuu yidhi mas'aladan ma fiicana dadka caamada in la baro isaga wuxuu ku tegey qowlkan dambe ah laa shay wax dhacaya ma jiro maslada dadka caamadii aan loo sheegin buu maxay hadha waxaa ka ratimaysa inuu alaaqi xidhmo qofkii alaaqan uu ka lugu bixi kari waayo ibn sabaaqna wuxuu idhi waxaan jeclaan lahaa mas'aladan in la tirtiro gebigeedoo la waayaba ibnu suraj in loo nisbeeyana waaba khalad buui calaa kulli xaal maslada waa maslada wararkaa leh laakiin saddexdaa qowl baa ku jirta qolka muctamadkana waxa wey dalqadda munajaska inay dhacayso wuxuu idhi walow qaala haddii uu dhaho in aw idaa aw mataa haddii allaqtuki aan ku furo fa anti adigu macnaha middaas saddexdaa kelimada miduu dhahaba waa isku mid hadduu dhaho in dallaqtuki ama hadduu dhaho idaa dallaqtuki ama hadduu dhaho idaa mataa dallaqtuki walidaaka malif wuxuu ka cabbiray aw aw buu ka cabbiray in haddii alaqtuka aan ku furo aw idaa alaqtuka haddaan ku furo aw mataa alaqtuka hortii aan ku furo fa anti adigu aaliqun waad furan tahay qablahu alaaqa hortii ala saddex baad ku furan tahay fa allaqaa dabeetana wuu furay waqaca waxaa dhacaya almunajazu dalqadii waxa wey la gooye baa dhacaysa faqad oo keliya waqiila waxa talaatan saddex baa dhacaysa waqiila waxa ilaa shay waxba dhici maayaan walow qaala hadduu dhaho in daahartu minkii haddii aan kaadi haaro aw mas'aalaytu haddii aan kaa dhaarto aw laacantu ama aan kaa licantamo aw fasaktu ama nikaaxaygii aan fasakho bicaybika bisababi caybika caybtaada sababteeda ku fasakho fa anti adigu aaliqun waad furan tahay qablahu qabla almadkuur waxaa la soo sheegay ee dihaarkii wixii la halmaada ahaa hortii ayaad furan tahay ku furantay uma dabeetana wujida waxaa la helay almucallaqu wixii lagu xidhay bihi almucallaqu bihi wixii lagu xidhay alaaqa ayaa la hela oo ihaarkii iyo ama ilaagii ama licaankii ama faskii ah fa fii sixatihi waxaa lagu xidhay inuu asaxayo alkhilaafu khilaafkiina soo dhaafay baa ku sugan waaya khilaafkana soo dhaafay waa maxa horta nin baa xaaskiisa wuxuu ku yidhi haddii aan kaadi haartamo oon dhaho anta calaya ka dahri ummi intaana saa kuu dhihin horteed ayaabaad saddex igaga furanta ama wuxuu yidhi haddii aan kaa dhaarto oo wadigaaga aan ka dhaarto taa horteed baa saddex iga furanta ama haddii aan kaa licaantamo ka hor baaba saddex ku furanta ama haddii aan nikaaxaaga fasaho saddex baad ku furanta ka hor intaanan fasakaa samayn dabeetana ilaagiibu la yimid ama dihaarkiibu la yimid ama licaankiibu la yimid kolba midkii uu ku xidhay shay uu ku xidhay baa dhacay oo uu la yimid sifadii baa la helay waxaas ma dhacayaan ama dihaar ha ahaado ama licaan ha ahaado ama ilaah haado ama fas ha ahaado ma asaxaya waxaa ku sugan bu ihi khilaafka haddayna soo dhaafay masaladii sureejiyada ee khilaafka nagu soo dhaafay ayaa ku sugan oo qowlka hore ee dhahayey masalada sureejiyada hal dalqad baa dhacaysa oo munajaskii baa dhacaya waxaan leenahay licaankii waa asaxaya hadduu licaan ku xidha dihaarkii waa asaxaya hadduu dihaar ku xidha ilaa akhiri waa asaxaya baan leenahay tacliiqan uu ku xidhay dalaaqana wuu buraya ila waa kii taa horeba tacliiqi dalaaqi ka horreeye mucallaqaa uu buray tanna dalaaqi mucallaqa uu buraya waaya maxaa yeelay mustaxiil weeyaan inuu dalaaqani dhaco dalaaqan inuu dhaco mustaxiil weeyaan dawrkii aan soo tilmaanay baa ka imaanaya meesha dawrkii baa ka xasilaya saas darteed maadaama dawr uu ka laazimaya dawrkuna waa baadil in laga tago waaya qowlka saddexaad ee u dambeeya ee laa shay yidhi wax dhacaya ma jirana labaduba laqway noqonayaan labaduba waxa weeye ma ansaxayaan yacni alaaqii mucalaqaana dhici mahayo wixii lagu xidhay ama dihaar hahaado ama licaan hahaado ama fask hahaado ama iila hahaadana dhici maayo qowlka labaad ee dhahayey saddex dalqadood baa dhacaysa halkan maba imaanayaba maba imaanaya halkan maxaa qowlkaas waa markii la dalqad munajisa saddex dalqadood oo ka horreeya iyoo dalqadii munajiskaana qaadanayay saddexdii hore labu ka qaadeen meeshana waxaa yaalla dihaar iyo hee iyo dalaaq marka qowlkaa labaad asagu meeshan maba imaanayaba walow qaala hadduu dhao in wadituka haddii aan kuu tago wadan tegitaan mubaaxan oo bannaan faantigu adigu aaliqun waad furan qablahu wadagaa hortii baad furan tahay uma dabeetana gabadhii buu tegey lam yaac dhici mahayo alaaqii lam yaac dhici mahayo alaaqii qaطcan ay bilaa khilaafin khilaaf la'aan ninbaa xaaskiisa wuxuu ku yidhi haddii aan kuu tago wadi mubaax ah, intaana kuu tegin horteed ayaad iga furan tahay dabeetana gabadhii buu u tegey dalaaqii uu ku xidhay ma dhacayo ilan wuxuu idhi wad'an mubaaxan soo muusa dhihin e dee haddii aan dhahno waddiga aan ictibaarino meesha dawrkii baa ka xasilaya laftirkiisi haddii aan dalaaqaa dhahno wuu asaxayaa waddigi muxuu noqonaya waddi xaaraanu noqonaya soo ma ilan gabadhii oo ka furantay ilan waa asigu yidhi haddii aan kuu tago horteed waddi mubaax haddaan kuu tago waddigaa hortii baad iga furantay buuri marka suuragalba ma aha intay hortii ka furanto haddana waddiga inuu mubaax noqdo asagoo iyadoo ka furan suuragalba ma aha maadaama dowr meeshuu ka laazimayo dalaaqa mucallaqa inaga tuur waddigan wuxuu noqonaya waddi mubaaxa ah gabadhiina ma furmayso qaala hadduu dhao in wadiituka haddii aan kuu tago wad'an wadi mubaaxan oo bannaan faanta adigu daaliqun waad furan tahay qablahu waddigaa hortii uma dabeetana waddiga uu tago lam yaqac ma dhacayo alaaqii qacan khilaaf la'aan tan khilaaf haddama soo gelin maslada fiirso qacan markuu leeyahay ay bilaa khilaafin khilaafkii nagu soo dhaafay masaladii hore ee sureejiyada ahayd halkan iman mahayo maxaa yeelay taasi waa haddii baabkii alaaq uu xidhmo ayay maslada sureejiya imaanaysa kanna oo waxa wey baabkii alaaqa maba xirmayaba aslan waad fahamtay soo ma saa darteed masalada khilaafkaas halkan ma soo gelayo walow callaqahaa walow callaqahu mar kasta waxyaabahan la tacliiqinay o dhan waa alaaq dabiirka alaaq unu celi walow callaqahu alaaqii hadduu ku xidho bimashii'atiha gabadha doonisteeda khitaaban xaal uu kula khitaabayo gabadhii ishturidad waxaa la shardiyaa mashii'adeedii gabadha inay doonto alaaqii baa la shardiyaa calaa fawrin deg deg aw amase callaqa wuxuu ku xidhay dalaaqii mashii'adeedii haybatan maqnaansha ugu xidhay iyadoo maqan ayuu eh, ku xidhay mashii'adeeda dalaaqi aw amase bimashii'ati ajnabiyin nin ajnabi ah mashii'adii iyo doonistii buu ku xidhay falaa lama shardiyo degdeg filasaxi muctamad haddaan qabanno wuxuu ku yidhi eh, haddii uu dalaaqii uu ku xidho gabadha doonisteeda oo wuxuu idhi anti aaliqun in shi'ti wuuna kula khiaabay wuu kula khiaabay khiaab waxaa loo jeedaa yani gabadhii baa la taaganba oo maqlaysa dabeetana wuxuu idhi anti aaliqun in shi'ti waad furan tahay buu idhi haddii aad doonto waad fahamtay soo maa waxaa la shardiyaa marka ayada ah si degdeg ah hadday rabta inay furanto inay ugu jawaabto si degdeg o ah idhaahdo waan doortay waan doonayaa in lai furo ama waan doonay inaad ifurto inay saa dhahda ayaa shardi ah maxaa yeelay halkan uu yidhi inshiti waxaa ku jira tamliig kaanama inuu yidhi dalqaddii adaan kugu wareejiyey horena waxaa noo soo dhaaftay hadduu gabadha dalqadda uu ku wareejiyo inay si deg dega inay u aqbashayta marka maadaama tamliig uu ku jiro shaa'ibatu tamliig ba ku jirtay dheh saa darteed waxaa laga rabaa markii yidhi alliqii nafsika bay la midta alliqii nafsaka naftaada fur ayay la midta sidaa darteed waxaa laga rabaa inay si deg dega ugu jawaabto maadaama meeshani uu tamliig dhacay waxay la mid tahay marka iijaabkii iyo qabuulkii marka waa qabuulkii oo waxaa laga rabaa inay si deg dega ugu jawaabto waaya taasi waa haddii uu kula khiaabo mashiiadeedii haddii ayadoo maqan uu mashiiadeeda ku xidha ka warra alaaqi tusaale ahaan wuxuu idhi xaaskaygu way ga furan tahay hadday doonto iyadoo way maqan tahay markaas ama qof ajnabi aan mashii'adiibu ku xidhay qof kale ajnabi waxa loo jeeda hadda qof aan gabadhi ahayn ayuu ku xidhay oo wuxuu idhi xaaskaygu way furan tahay hebelow haddaad doonto qofka haddaba uu kula khitaabay hebelow haddaad doonto gabadheedu way furan tahayba aabbaheed buu saa ku yidhi maalan markaa degdeg lama shardiyo degdeg lama shardiyo maxaa yeelay meesha tamliig baan u nidhi degdega waxa keenaya waa tamliig gabadhiiba dalqadda ku wada jireen meeshana tamliig kama dhicin markaa hore uu yidhi iyadoo maqan hadday doonto waxa weeye wayga furanta gabadhaydu de ayadii maba hortaagnaba qof kaa maqanna wax laguma wareejiyo waa fahan sooma tamliig waa baciid qof kula jooga unbaad wax ku wareejin kartaa taasi waa qodob markanuu qof ajnabi ah uu yidhi in shi'ta haddaad doontana dee gabadhii muuna ku wareejin dalqaddii nin kaluu dalqadii ku wareeji walidaalia degdeg lama shardiyo mar alla markii u dhaho waan doonay gabadha ay dhahdo waan doonay ama ninkii uu dhaho ajnabiga ah waan doonay markaa iyo dalqadii hee dalqadii dhacaysaa waaya walow qaala haddii uu dhaho almucallaqu bimashii'atihi kii doonistiisa lagu xidhay shiitu waan doonay kaarihan xaaluu yahay mid ku neceb alaaqii biqalbii qalbigiisa waqac alaaqii waa u dhacayaa waqiila waxaa la yidhi laa yaqacu alaaqii dhici maayo baainan xagga hoose yani xaqiiq ahaan sida qarsoon dhici maayo waaya walaa yaqacu dhici maayo alaaqii in culliqa haddii lagu xidho bimashii'ati sabiyatin inan yar wa sabiyin inan yar wa qiila waxaa la yidhi yaqacu wuxuu ku dhacayaa bimumayizin wax kala garanaya ama qof wax kala garanaya ilmo wax kala garanaya doonistiisuu ku dhacayaa waaya wuxuu ku yidhi haddii qofkii mashii'adiisa lagu xidhay dalaaqa u dhaho dalaaqii waan doortay ama waan doonayaa ama ha ahaado gabadhii la qabay ama qof kale oo ayadii aan ahayn ha ahaado haddii uu dhaho waan doonay isla markaa uusan qalbiga uusan raalli ka ahayn alaaqii gabadhii qalbiga kama doonaysa alaaqi laakiin afka ka tidhi he waan doonayaa ninkiina wuxuu ku yidhi haddii aad doonto waad furanta ayadna qalbiga kama jecla alaaqi afkan waxay ka tidhi waa rabaa alaaqi waan soo ma alaaqi ma dhacaya alaaqi wuu dhacaya nacaybkaa qalbiga ka necab tahay saamayn waaya maxaa yeele wixii lagu xidha alaaqa ayaa dhacay oo ah doonistii doonistii mar ma ku dhawaaqday gabadhi bas hadday ku dhawaaqday markaa alaaqi wuu dhacaya naxnu naxkumu biاldawaahir wallaahu yatawalla saraair waaya iil ba wuuu le maya alaaqii baainan ma dhacayo baain waxaa uga jeedaa aahiran wuu dhacaya maxkamaddu way xukumi kartaa laakiin baainan gabadha ninkan xaaraan ka noqon mayso xaaraan ka noqonayso waa masaladii tadyiinki aan sheegayna wayaan qiil baa sisaa le maxaa yeele mashiiadii baainka ayadoo meesha maqan ilaa mashiiadu afkuun maaha waa qalbiga qolka saasuu leeyahay mar haddaysan gabadhu qalbiga aysan ka jeclayn oo ka doonaynin waxba afka saamayn ma lehe waxa way agga baainka ninkii xaaraan ka noqon mayso dalaaqiina dhici maayo waaya haddii inan yar mashiiadiisa lagu xidha ka war ilmo yaroo sabi ah ayuu mashiiadiisa ku xidhay alaaqii gabadha wuxuu hi inankan haddii uu doono gabadheeda inaan furo way furanta sabigiina wuxuu waan doonaya in la furo alaaqi ma dhacaya ma dhacayo sabiyadna waa la mid inan yarna waa la mid ayadna ma dhacayo haddii mashiiadeeda lagu xidho alaaqi maxaa yeelay aqwaashooda wax ka soo qaad male xagga harciga harcigu aqwaasha sabiga waxba kama soo qaado iyo tasarufaadkiisa toona waaya rufica alqalamu can alaa waa kii xadiidku ahaa wa can ilsabiyi xataa yaxtalib waa kii xadiidku ahaa qiil ba wuxuu leeya mumayiz yahay haba yaraadee laakiin mumayizba hadduu yahay oo xaddu tamyiizu soo gaadhay oo maalan toddoba jir iyo wixii ka badan uu yahay oo wax kala garanayo waxaa weeye haddii mashii'adiisa dalaaqi lagu xidho waa u dhacayaa waaya maxaa leeyahay ilmaha xaddu tamyiiz gaadhay harcigu wuxuu ogol yahay in labadiisa waalid la doorgeliyo midkuu rabo inuu raaco hadday kala tagaan tusaalaha marka tanna waa loo ictibaarinaya buu leeyahy walaa rujuuca noqosho ma sugnaanin lahu qofkii dalaaqa ku xidhay mashii'ada qof kale yani kama laaban karo qabla almashii'ati intaan qofkii uusan dooranin haddii uu xaaskiisa ku xidho doonisteeda u dhaho anti aaliqun in shi'ti haddaad doonto waad furan tahay kama laaban karo ooma dhihi karo mashiiadii waan ka noqday intayna gabadhii doonanin kama noqon karo waakaanti sooma maxayna waa tamliig shaa'ibatu tacliiqna ku jirtaa tamliig shaa'ibatu tacliiq baa ku jiro xoogaa tacliiqa ku jirta oo sifa lagu xihay sidaa darteed sidaan tacliiqaadka kaleba looga noqon karin hadduu dhao in dakhalti daara fa anti taaliqu haddaad guriga gasho waad iga furan tahay sidaasuu kana oga noqon karin waaya walow qaala haddii uu dhaho anti adigu aaliqun waxaad ku furan tahay alaaan saddex an yashaa'a zaydun zayd inuu doono dalqatan dalqad inuu doono oo fashaa'a uu doono zaydkii dalqatan dalqad uu doono lam tatluq ma furmayso wa qiila waxaa la yidhi taqac waxaa dalqad baa dhacaysa wuxuu idhi wuxuu ku yidhi saddex baad ku furan tahay inuu dalqad doono mooyaane zayd inuu dalqad doono mooyaane dabeetana zaydkiibaa wuxuu idhi waan doonay dalqadii waad fahamtay soo maa markaa wax dhacaya alaaq dhacaya ma jiro laa dalqad baan dhacaynin walaa saddexdii uu sheegay baan dhacaynin qiil baa wuxuu le maya dalqad baa dhacaysa markan aan leenahay sida muctamadkaa wax dalaaqoo dhacaya ma jiro maxaa yeeley markan uu yidhi anti aaliqun alaaa ilaa an yashaaa zaydun macnaheedu waxaa weeye ilaa an yashaaa zaydun dalqatan marka ilaa an yashaaa zaydun dalqatan dalqad inuu doono mooyaane oo falaa tutluqiina asla ma furmaysidba saas ka dhiganta marka qowlka muctadka wuxuu ku fasiray ilaa an yashaaa zaydun zayd inuu doono dalqatan dalqad mooyaane markaa falaa tatluqiina ma furmaysid marka istinaagan wuxuu u laabanaya alaaqii min aslihi buu u laabanaya ma furmaysa wey qiilkan kalena wuxuu u celinayaa uun wuxuu leeyahay inuu zayd doono mooyaane inaan dalqad laga badanin markaa dalqadaas ad ku furanta sidaa darteed dalqad baa dhacaysa ayuu leeyahay qiilkan dambana walow callaqa haddii ku xidho zawjkii alaaqan alaqa hadduu ku xidho bificlihi ficilkiisa hadduu ku xidho oo fa facala wixii uu ku tacliiqiyo uu sameeyo naasiyan isagoo hilmaansan litacliiqi tacliiqi aw amase mukran asagoo la khasbay lam tadluq gabadhi ma furmaysa fi ladhari muctamad haddaan qabano aw amase bificli hayrihi qof kale ficilkiisa ku xidho oo miman qof ah yubaali u aabayeelaya bitacliiqihi tacliiqiisa oo wacalima uu ogaado bihi tacliiqii ogaado qofkaa kale fakadalika taun buu la mid yahayo alaaqii ma dhaxayo wailaa haddii kale oo uu maxaan ku dhahay uu ku xidho qof aan dalaaqiisa u aabayeelaynin ama qof u aabayeelayo laakiin aan ogeyn fayaqacu markaa alaaqii uu dhacayaa qaطcan bilaa khilaafin khilaaf la'aan wuxuu ku yidhi haddii uu ninkii alaaqii gabadha iyo furiinkeedii ku xidho bificlihi asaga ficilkiisi oo wuxuu idhi tusaale ahaan in dakhaltu addaara gurigii haddii aan galo fa anti aaliqun waad furan tahay buui dabeetana asagoo ishilmaansan buu gurigii galay amba muuna ishilmaansanayna waa la khasbay xoog baa loo geliyay gurigii ama waa loo hanjabay waaya ma furmayso sida muctamadka ah maxaa yeelay qofkan maadaama uu tacliiqii hilmaansan yahay dee waa mukhti waa naasi markan kalena waaba mukrah waa la khasbay xadiidkiina waa kii uu ahaa nabigu yuhi calayhi الsalaaةu wasalaam ina allah wadaca can ummatii alkhaطأa wالnisyaan wama stukrihuu calayh ilaahay ummaddayda wuxuu ka kor yeelay hilmaanka iyo gefka iyo wixii lagu khasbay gefka iyo hilmaanka iyo wixii lagu khasbay bimacnaa ilaahay u qaban maayo wey waayahay sidaa darteed dalaaqii dhici maayo waxaa taa la mid ah taa waa hadduu ficilka ficli nafsi uu ku xidho ficla hayrihi qof kale ficilkii haduu ku xidha bal ka waran oo tusaale ahaan xaaskiisa ayuu kula hadlay arrinkaas isagoo doonaya ama qof kale oon xaaskiisa ahayn ayuu kula khiaabay wuxuu oga jeedaa inuu qofkan wax ku booriyo ama wax u diido ma hadduu dha maalan in dakhalti daara gurigii haddaad gasho gabadhay fa anti daaliqun waad furanta taas waxay noqonaysaa maxay manci gurigu diidaya inay gasho haddii uu ku boorinayana waxaa weeye in lam tadkhul daara guriga haddaad soo geli weydo fa anti aaliqu marka wuxuu ku boorinaya guriga inay gasho marka xad iyo manci ba uga jeedaan ama alaaqi wuxuu ku xidhay qof kale ficilkii isla markaa qofkaasi u aabayeelaya tacliiqa qofkan kale qofkan zawjka ee asaga ku xidhay ficilkiisa alaaqii gabadhan uu furayy wuu u aabayeelayaa oo saaxiibtinimaaba ka dhaxaysa tusaalahaan waa saaxiibkii oo wixii uu ku booriyey dee asagoo dalaaqiisa u aabayeelaya ayuuba hadduu ficil ahaa waa haddaad samayn weydu yidhi wixii uu samayn hadduu yidhi waaa haddaad samaysana wixii uu iska ilaalin waa haddaad samaysa gabdh farantana uu iska ilaalin marka hadduu saaxiibkii yahay ama xaaskiisii ila iyo lafteeda way daraynaysaa ama qofkay qaraabanimo ka dhexaysa walaalkii oo kale ama ehelnimo dee markaas waan eegaynaa haddii qofkaa uu og yahay tacliiqaas taa aan soo sheegnay inuu la mid yahayo haddii uu asagoo ishilmaansan uu sameeyo wixii he lagu xidhay alaaq uu yidhi maalan in dakhalti daar adaad guriga gashuu yidhi faanti daariqun gabadha iyadoo hilmaansan bay guriga gashay ama walaalkiibu sidaa ku yidhi asagoo ishilmaansan buu galay ama saaxiibku yidhi asagoo ishilmaansan buu galay waxa wey alaaqii dhici maayo haddii la khasbana sidaasoo kale alaaqii dhici maayo waaya haddii laakiin qofkan uu yahay qof aan u aaba yeelayninba qofkan tacliiqiisa tusaale ahaan waa nin madaxa nin sarkaalo madaxu ku yidhi hadaad gurigaa gasho gabadheedi way furanta ma nin madaxa u joojinaya ama suldaana ambaba waa xujaajti xujaajtii wuxuu ku yidhi haddii aad halkaa martaan xujaaj baa u joojine gabadheedi way furanta marka dad aan u aabayeelin hadduu ku xidho waxa weeye alaaqii wuu dhacayaa xataa hadday ishilmaansanaayeen xataa haddii waxa weeye la khasbo maaa qofka marka horeba dee qofkan dambaka ma lahayn waxaa kaloo la mid ah haddii uu aabayeelay laakiin uusan ogeyn hadduu aabayeelay laakiin he uusan ogeynba marka wuxuu noqonayaa mujarad tacliiq dalaaq uu ku xidhaya xad iyo manciga meesha ka baxaya xadigi he iyo manciga meesha ka baxaya marka hilmaan iyo hilmaan la'aanba dalaaqa uu dhacaya khasab iyo khasab la'aanba dalaaqa uu dhacaya haddii qofkii wixii waxa weye lagu xidho dalaaqa uu sameeyo wuxuu idhi walow callaqa haddii uu ku xidho dalaaqii bificlihi bificli nafsihi naftiisa ficilkeeda hadduu ku xidho facala uu sameeyo wixii uu ku xidhay naasiyan asagoo hilmaansan litacliiqi tacliiqi uu ku xidhay alaaq aw mase mukran xaalu yahay mid la khasbay lam taluq gabadhii furi mayso fi adhar aw mase callaqa wuxuu ku xidhay alaaqii bificli hayri qof kale ficilkiisa ku xidhay oo minman qof ah yubaali u aabayeelaya bitacliiqihi tacliiqiisa wa calima qofkaas inuu og yahay bihi tacliiqii fakadalika sidaa unbuu la mid yahayo waxaa weeye alaaqii ma dhacayo haddii uu sameeyo isagoo isilmaansan ama asagoo la khasbay wailaa haddii kale oo qofkani uusan u aabayeelaynin ama uusan ogeynba tacliiqaas dalaaqa oo markaa wixii uu sameeyo fayaqacu uu dhacaya alaaqii qaطcan khilaaf la'aan wallahu tacaala aclam wsal allah wslm cala nabiyina